dabamaro xaraf uusan ku tallaabi jirin marka miaaladeedii waxbaan ka soo akrinay miaalka ugu dambeeyaan maraynay wuxuu yidhi wakadaa sidaasoo kale u ahaaday qowluhu allah hadalkiisa ilaah uu yidhi wa nasarnaahu nabi nuux waan u gargaarnay min alqawmi qowmkii aan uga gargaarnay aladiina qowmkii kadabuu beeniyeen biaayaatina aayadaheenna marka nasara calaa ay ku gudubtaa kuma gudubto nasara min min kuma gudubto nasaradu calaa ay ku gudubtaa marka ficil waxa weeyaan marka nasarada min ficilku gudbaya ayaa marka macnihiisa u qabaa oo ah najaynaa wa khalasnaa khalasnaa khalasnaa ah ku dhex jirta iyo najaynaa macnaheedii marka waxaa laleeyahay wanasarnaahu waa u gargaarnay nabi nuux wanajaynaahu waana ka badbaadinay min alqowmi qoomkii aladiina qoomkii kadabuu beeniyeen biaayaatina ayadaheen marka ficilkaas macnihiisa uu qabo oo ah najaa amase khalasa khallasna khallasa ficilkaas ayaa maxaa weeyaan keenay macnahaas uu qabo darteedaa keentay in min laga dabamariyo maxaa yeele nasara calayhi aa la nasarahu calayhi nasarahu waa u gargaaray calaa caduwihi cadowgiisu uga nasara calaa ka dabamarto ku gudubtaa ee nasarada kama dabamarto min marka min maadaama ay hadda ka dabamartay waxaa la leeyahay nasarada waxaa la dhexgeliyey najaynaa iyo khallasna macnaheedii ah, najaynaa khallasna labada mid ka midaha la dhexgeliyey markaasay noqotay wa nasarnaahu nabi nuux waan fanajaynaa markaasaan ka badbaadinay gargaarkaas aan u gargaarnay sababtiis min alqowmi qoomka aladiina qoomka kadabuu beeniyeen biaayaatina aayadaheenna shiiku wuxuu idhi dummina waxaa la dhex geliyey nasarada macnaa najaynaahu waan ka badbaadinay wa khallasnaahu waa ka samata bixinnay taasaa la dhexgeliyey najaynaahu waa ka badbaadinay wa khallasnaahu waa ka samata bixinnay min alqowmi qoomkii aladiina qoomkii kadabuu beeniyeen biaayaatina wakadalika sidaasoo kale waxaa qowluhu allah hadalkiisa yashrabu waxaa ku caba bihaa isha cibaadullaahi ilaahay addoommadiisa shariba min ayay ku tallaabtaa shariba min ayaa ka dabamartay ku tallaabtaa haddana baa laga dabamariyey haddii ba'da marka lagu tacadid sii tegana macnuhu sidii lanabay maba noqonayo oo waxay noqonaydaa yashrabu waxaa ku caba bihaa ishaas jannada cibaadullah addoommada ilaahay oo jannada ku jiraana isha kuma cabaane waxay ku cabaan kaasaad ama galaasyo ayay ku cabaan oo sida aayaad badanna qur-aanka alla ku caddeeyey ahlujannuhu waxay wax ku cabaan waxa weeyaan waa kaasaad ama galaasyo ee isha laftirkeeda inta afka saaraan ma raqaan oo ma dhuuqaan haddii marka bacda lagu tacadisii tagnaa saasay noqonayn saas darteeda sharidadan waxaa la dhexgeliyey rawiya oo waa ka dhergey ah rawiya yar waa waa dharga ama waa cukanaana taasaa macnaheedii la dhex geliyey taasaana ku gudubta waxa weeye ba'da marka waxaa la leeyahay yashrabu waxaa ku dharga bihaa ishaas cibaadullah ilaahay addoommadiisa galaasyadaasay ku cabaayaan laakiin waa ka dhargaayaan isha way ka dhargaayeen marka dumina waxaa la dhexgeliyo ku yidhi yarwaa waa ka ombeela ama waa ka dhargaa rawiya waa ka ombeelay wey yarwa waa ka ombeela bihaa isha cibaadullah cibaadada la sheegana waxa wey waa cubudiya khaasa weeye waa muminiinta loola jeedaa ilaa cubudiyada labaha cubudiya caama iyo cubudiya khaasa marka addoommadoo dhan makhluuqoo dhan waa cibaadullah ilaa isagaa abuuray isagaa milkiye isagaa maamula laakiin cibaadadii cidda gudatee u diyaara inay gudato oo cubudiyada khaaska waa muminiinta bis waa muminiinta bis wa nadaa'iruhu kuwa lamidkaa madkuurkaas wa nadaa'iruhu nadaa'iru lmadkuur kii lasoo sheegay oo afcaashii lasoo sheegoo la dhexgeliyey ficil kaleeto kuwa lamidka ahu kaiiratun aaday u fara badantah maahan intaas kaliya aaday u fara badantah hadda wuxuu haddana ku laabtay masaa'ilkii uu afkii soo yidhi kelimad qur'aan ah kelimad carabiya inta lagu fasiro macnaha ma dhammaystiri karto waana asbaabta waxa weeyaan keentay quraanku inuu mucjis noqdo uu caajis geliyo dadka kelimada qur hadii haddii kelimad carabiga lagu fasiro kelimadaas carabigaah ma ixaaday karto mana koobi karto macnihii kelimada qur-aankaa wadatay kelimada macnaha qur-aankaaha mar walba macno weyn laakiin soo dhoweyn weey tiiu hadana ku laabtu laba m laba kelimo oo kaluu rabaa inuu sheego hadana ama saddex kelimo wuxuu yidhi waman qaala qofkii la laa rayba markuu fasiraa ilaahay kalaamkiisa ah la rayba fiihi Ah, qiyaamaha shaki kuma jiro laa shaka wax shakiya kuma jiro qofkii yidhi fa haadaa tafsiirkaasu taqriiban waa soo dhowey ee laa rayba iyo laa shaka waxa weeye mudaabaqa boqol kiiba boqol maaha maaha farqiyaa udhaxeeya asagana hadda ku dareensiina oo rayb marka la yidhaahdo raybku wuxuu faa'iidaynaa shaki kowdhe idiraab iyo xarako qofka qalbigiisa inuu dhaqdhaqaaqayo oo arintii ku degila yahay ah taasaa laga fahmaa rayb marka la yidhaahdo waxaad isla markiiba ay wadataa raybku wuxuu wataa shaki iyo waxa weeyaan idiraab wa taxaruk dhaqdhaqaaq qalbigiiyaa wareegaya oo arrintii ku wareegaya oo ku taradudaya taasuu wataa rayb shakiguna macnahaas lafdi ahaan uma wato laakiin waa laasimsadaa marka wuxuu idhi laa shaka wax shakiya qofkii ku fasiray fa haadaa tafsiirkaasu taqriibun soo dhowayn weeye wa ilaa haddii kale faraybu raybka fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan idiraabun isbaraanbarid iyo wa xarakatun dhaqdhaqaaq oo qofka qalbigiisa uu dhaqdhaqaaqayo hadda dhinac aadayo taasaa ku jirta raybka oo aan ku jirin shakiga kamaa qaala siduu nabigu u yidhi dacka tag maa yariibuka waxa qalbigaaga ku wareega waxa qalbigaaga ku dhaqaaqayo qalbigu ku degi waayo xalaal miya mise waa xaaraan ma xalaala war waa xalaala dhib male iska samee wixii waa ku degi waaye orodka tag ilaa maa shay ka aad laa yariibuka aan shakin ku gelinayn ah, da ka tag maa yariibuka bifatxi ilyaa sida badan waa banaanta yuriibukana in la akriyo la godo shay ka aad laa yariibuka aan shakin wa fi lxadiidi xadiidku waxaa ku sugnaa annahu nabigu sala allahu calayhi wasalam mara wuxuu soo maray bidabyin deero ama garanuug garanuug midda xeebaha iyo joogta taasuu soo maray dadigaasoo xaaqifin meel hullaaban xaaqifka waxa weya marka neefku inta seexdo uu qoorta laabo qoortu saas u laabo inta seexdo marka naaim haddaan idhaahno waxa weya macnihii xaaqifka ma aanaan gudan haddaan idhaahno xaaqifin meel hurdaaya maaa hadii la hurdaayo qoorta waa dhulka la dhiga kara laakiin ma aha xaaqifka waa saas marka u seexdo markuu inta qoorta laabo waxa weeyaan uu saas u seexdo markaasaa la idhaha xaaqif hmm. isagoo saas meel qoorta u laabay oo hurdaaya uu nabigu soo maray garanuugtii faqaala nabigu wuxuu yidhi laa yariibhu axadun qofna yuusan argabixin qof argabixi kara malesiisa iskaga hurd waa laga gud ah, laa yariibuhu marka raybka fiiri argagixinaa ku jirta idilaaq iyo dhaqdhaqaaqa ku jira keliya shaki maaha qof yuu ka shaki miyaa loola nabigu ula jeedaa ulama jeedo neef meeshaan hurdanoo la ag maraayo yaan laga shakin mogta wax macnaaba maaha ee eh, macnaha waxa weeyaan yaan la kicin oon laga argagixin marka raybku muxuu wataa dhaqdhaqaaq iyo argagiximo iyo wuxuu wata idiraab shakiguna ma wato marka shaki marka lagu fasiraa xoogaa macni unbaa la soo dhawaynaahe mudaabaqa ma ahan labadan xadiiaana kutusayda hmm. taasaa kutusaya fakamaa sida ana alyaqiina yaqiinta dumina loo dhexgeliyey assukuunu xasilooni wadumaaniinatu xasilooni faraybu shakigana didduhu kaas didkiisa ku dhex jira marka la yidhaahdo yaqiin yaqiintu waa shay degan ah, yaqan min yaqna almaao ayaa laga keenay biyihiiyaa meel degay qofka shayga uu hubo qalbigiisa waa ku dega dhaqdhaqaaqi ma laakiin raybka waa dhaqdhaqaaqa qalbigii way iska soo horjeedaan yaqiinta qalbigiiyaa dega ah, marka yaqiin waxaa ku dhex jira sukuun iyo dumaanina raybna waxaa ku dhex jira idiraab iyo xaraka xaraka markaasu wuxuu yidhi fakanaa sida ana alyaqiina dumina loo dhexgeliyo asukuunu iyo wadumaaniinatu faraybu raybkana diduhu sukuunka iyo xasilka didkiisaa ku dhex jira shaki lafdiga shaki wa in qiila haba la yidhaahdo innahu lafdiga shakiga ahu yastalzimu waa laasimsanaa haadal macnaa macnaha macnahan oo ah idiraabka waa laasimsanaa maxaa yeelay marka koobaad macnihii markaad ka shakido kadib haddana qalbigii dhaqdhaqaaqa waa ka dhalaneen way ka dhalaneen saas waa la dhihi karaa laakiin lafduhu shakiga lafdigiisu laa yadullu ma tuso calayhi cala aliddiraabi waalxaraka lafdu shaki idiraab ma tuso isaga wuxuu tusaa macnahoon kuu sugnayn bis laakiin macnuhu markuu sugnaa waayo maxaa kasii dhalana qalbigii inuu dhaqdhaqaaqo soo ma marka lafdigaanu waa laasimsanaa dhaqdhaqaaqa laakiin toos uma tuso laakiin raynku toos u tusaaba wuxuuba tusaa idiraab iyo dhaqdhaqaaq ayuu tusaa wa kadalika haddana kelimad kalu keena oo qur-aanka ah oo ayadana kelimad lagu fasiro laakiin macnihii soo dhawayn ahe aan ahayn mudaabaqo waxa weya dalika alkitaabu aliflamin dalika alkitaabu dalika fiiri waa ishaaro waa ismu ishaaro dalikana waxaa lagu ishaaraa shayga baciidka ah dalika kaas kitaabna waa shayga qoran oo laysku keeno meel laysku keeno oo min alkatbiya laga keena katbina waa jamci markaasaa waxaa lagu fasiraa dalika alkitaabu haada alqur'aanu qur'aankan dalikadii maxaa lagu fasiray haada alkitaabna maxaa lagu fasiray alqur'aan fiiri qofaa wuxuu fasiraa ha dalika alkitaabu markaas wuxuu leeyahay haada alqur'aanu oo dalikadii wuxuu ku fasiray haada alkitaabna uu ku fasiray alqur'aan farqigaan udhexeey oo waxa weeyaan daalika waxaa lagu ishaaraa mushaaru ilayga shayga la ishaara markuu fog yahay haadaan waxaa lagu ishaaraa kan la ishaara markuu dhow yahay soo farqi inu dhexeey moo jeed alkitaab wuxuu tusaa qoraal iyo kulmin meel la iskugu keenay katiiba ciidanka guutada katiiba illa waa la isku keenay min alkatbiya laga keenay qur-aanna wuxuu tusaa shay la akriyo oo la muujiyo ah, utusaa marka macnahoodu toos isku mudaabaqayn maa laakiin macno guuda ka dhexeeyo mid walbaaba waa qur-aan wuxuu ku yidhi wakadalika sidaas kale waxa ah idaa qiila haddii la yidhaah dalika alkitaabu kitaabkaas haddii lagu fasiro haada alqur'aanu qur-aanka oo daalikadana haadaa lagu fasiro alkitaabna alqur'aan lagu fasiro fa haadaa tafsiirkaasu taqriibun waa soo dhowey ee isku mid ma ah waxaana kuugu daliila lna almushaara ilayhi kan la ishaara wain kaana haba ahaada waaxidan hal mida oo qur-aanka la wada ishaara falishaaratu laakiin ishaarada bijihati lxuduuri xuduurka joogid marka la ishaara hayrulishaarati ishaaradii qayrkeed weeye bijihati lbucdi fogaansho jihadeed la ishaaraa iyo walqaybati maqnaansho waxa weeyaan shay jooga marka la ishaara oo dhow macnaha oo qariib ah waa ka duwan marka la ishaara shay baciid oo shayga baciidkana waxaa lagu ishaaraa daalika ama daaka shayga qariibkana waxaa lagu ishaaraa daa ama haada marka haadaa waa ishaaro oo qariib ah ama xuduur ah daalikana waa baciid iyo hayba marka wuxuu ku yidhi waa arrintan waa taqriib fa haadaakan waa taqriibu lanna almushaaru ilayhi kan la ishaarayo waa qur-aankii haddeer wain kaana haba ahaada waaxidan isku mid oo hadda qur-aanka la ishaara laakiin falishaaratu ishaarada bijihati alxuduuri joogid jihadeed wax loo ishaaro macnaha xuduurka waxaa loola jeedaa shayga dhow shayga kugu dhow hayrulishaarati ishaaradu waa ka duwan yaho waa qayrkeed bijihati lbucdi fogaansho jihadeed wax loo ishaaro iyo walqaybati maqnaasho wa lafdu lkitaab oo marka daalika iyo hadaa saasay u kala duwan yihi wa lafdulkitaab kitaabka lafdigiisuna yatadamanu wuxuu koobsanaa min kownihi inuu yahay maktuuban mid la qoray madmuunan oo laysku keenay kitaab haddii la yidhi laba shay aa laga fahmaa inuu qoran yahay meelna layskugu keenay labadaas macnuu durbaba tusa kitaab haddii la yidhi markaasuu yidhi wuxuu ku yidhi wa lafdulkitaab kitaabka lafdigiisa yatadamanu wuxuu koobsanaa min kownihi ahanshadiisa maktuuban mid la qoray uu yahay madmuuman mid laysku keenay uu yahay maa shay ayuu koobsanaa laa yatadamanhu uusan koobsayn lafd qur'aan qur'aan lafdigiisa haddii la yidhaha lafdulkitaab wuxuu keenaa macno ah in la qoray oo meel la yskugu keenay laakiin qur'aan labadaas macno tusi ma qur'aan laba macnoo kaleu tusaa in la akriyey oo la muujiyey tusa asna ir in mar labada lafdi farqi udhexeeya markaas wuxuu ku yidhi maa shay ayuu koobsanaa laa yatadamanhu uusan oo min kownihi lafdulqur'aan ahaanshadiisa ah maqruu'an mid la akriyo uu yahay mudharan oo la muujiyo baadiyan oo muuqda saasuu koobsanaa qur'aan haddii la yidhi waa wax la akriyooo la muujiyo muuqda saasuu koobsanaa haddii kitaab la yidhaahdana waa wax la qoro meel layskugu keenay marka farqigaasa udhexey labada laf markaasuu yidhi min kownihi lafdulqur'aan ahaanshadiisa weeye maqruu'an ku la akriyo uu yahay mudharan la muujiyo baadiyan muuqda fa haadihi tan alfuruuqu ee fariyaalka fariyaalkaas aan soo sheegnay oo laa rayba iyo laa shaka udhaxeeya dalika alkitaab iyo haada alqur'aan udhaxeeya markaasuu i fa haadihi alfuruuqu farqiyaalkaasu mawjuudatun waa mid jirta fi lqur'aan qur'aanka dhexdiisa alfaada qur'aanka lagu fasiro oo carabiga ah iyo alfaada qur'aanka ah furuuqdaasaa ka buuxda fariyaalkaasaa udhaxeeya fa idaa qaala axadum haddana mid kale keena lafdi kale oo alfaada carabigaah lagu fasiro aysan mudaabaqo ahayn markaasuu yidhi faidaa qaala hadduu yidhahdo axaduhum mufasiriinta mid ka mida ah, an tubsala ah, wadakir bihi an tubsala nafsun bimaa kasaba aayatu ancaam markii la fasira an tubsala hadduu yidhah ey tuxbasa naf in la xabiso bimaa kasabad waxay shaqaysatay loo xabiso ah, midaayid nafta haddii la xabiso waqaala aakharu mid kalena uu yidhaha turtahana laf haddii rahan loo qabsado bimaa kasabad wixii ay shaqaysatay qofku dayn uu qaatay sow rahan hantidiisa loogama qaato qofkana dembigii uu shaqaystay waa marka turtahana a ku fasira rahan ahaan haddii qofkii loo haysto midna wuxuu ku fasiraa tuxbasa qofkii haddii loo xabiso dembigu galay farqiyaa udhexeeya iyo wanaxwu daalika wixii lamid a ah. macno kaloo lam yakun ma noqonayo iskhilaafkaasu min ikhtilaafi tadaad ikhtilaaf oo iska hor imaada maaha laba mufasira midna wuxuu ku fasiray an tubsala an tuxbasa naf in la xabisi doono bima kasabaad waxay shaqaysata in loo xabisi doono midna wuxuu ku fasiray an tubsala an turtahana rahanahaan in loogu hayso doono bima kasabaad waxay shaqaysatay farqi marka waxa la iskhilaaf iska hor imaana maaha iskhilaaf iska hor imaada maaha sababto a ah naftu dembigay shaqaysatay waa loo xabisaa haddaan alla cafin oo naarta loogu xabisa waxa weeye naarta loogu rehnaan loogu haysaa dembigu gaysto qofku markuu dayn qaato sow hantidiisa rehan looma dhigo qofka marka dembi uu galay naar loo geliyo waa qof rehan loo haysto wuxuu la fakelayahay waa dembigu galay sida qofka hantidiisa dayn rehan loogu haysto dembi dayntuu qaato marka labadii macno waa isku dhow yihin iska hor imaanmayaan haddana farqiya udhexeeya turtahan iyo tuxbas maxaa yeelay shayga haddii xabsi la dhigo waa la hayaa haddii rahan loo haystana waa la hayaa labadiba waa xihan yihin macnahaasaa ka dhexeeya laakiin shay kasta un la xabisay rahan looma wada haysto waxa dhacday inaan rahan loo haysan meel kale in laysaga xidho ah. marka farqina waa u dhexay karaa macnana waa ka dhexeeya oo macnaha ka dhexeeya waxa weeyaan inay wada maxbuus wada yihiin shayga rahanta loo haysto iyo qofka la xabisay intaasaa ka dhaxay markaas wuxuu ku yidhi lam yakun iskhilaafkaasu noqon maa min ikhtilaafi tadaad iskhilaafka iska soo hor jeeday oo lidka isku ahaa wain kaana haba ahaado almaxbuusu qofka la xabisay ee shayga la xabisay dhe shayga la xabisay haba ahaado qad yakuunu inuu noqda mid ay dhici karto murtahanan ku rahan loo haysto waqad yakuunu inu ahaadana waa dhici kartaa waqad laa yakuunu inuusan ahaana waa dhici kartaa in rahan loo haystana waa dhacdaa shaygaagii ayadoon rahan lagaa haysan hadda fiiri daynaad qaadatay alaabtiyaa lagu leeyahay alaabtan rahana loo haysana alaabtaada waa kaa xabisantahay reerna waa loo haystaa hade tuugo iyo burcad inayta kaa qaadato alaabta meel kaa dhigato waa askari iska daalima meelu jooga alaabtiu kaa qaadanaa hadda dayn aad ka qaadatayna ma jiro markaasuu gule alaabta lagu siima meeshaan iidhig uu leey alaabtaada waa lagaa xabisay soo ma hadda reehana lagaagama haysto soo ma waxa weeyaan ama dayna qaatay reehana laga labadiiba alaabad waa xabisan yihin marka alaabta in reehan lagaaga dhigo ay u xabisantahayna waa dhacdaa reehan la-aan in loo xabisana waa dhacda Ah, labadaba waa dhici karta oo shay kasta oo maxbuusu raali iskama wada aha ah, meel control ha timid askariya iska taagin alaabtii ku dhigay nab ah, war alaabta iida maya maya alaabta halkaa iska dhig war aad igu haysataa <laughs> dee madaynan kaa qaba maya dhig alaabtan waa la raadinay u leey waa la marka alaabtii waa xihantaa dee alaabtii waa layga reebta leeda waa iga xabisanta hadde raana markaas maaha dayna baqaar ka qadatay furihii wuxuu ku le dugumintiga dhulka keen waa uu kaa haysta qaarkood alaabtaadi waa xabisanta lakiin markaan reena loo haysta marka shay kasta oo la xabisay rehen ma wada ahan qaarna rehenuu noqdaa qaarna rehen qaybkeedu noqdaa marka labada lafta inaysan isku mid mal walba ka ahaynu kutusaa lakin macna ka dhexeeyo markaasuu ku yidhi wain kaana almaxbuusu shayga la xabisaa qad yakuunu inuu ahaadaa waa dhici kartaa murtahanan mid rehen loo haysto waqad laa yakuunu inuusan rehen ahayn oo sidiisa lagaaga xabisayna waa dhici karta oo labada laftay marka un xabsiyahaanta ka dhexeeye mutaabaa ma ahan id haadaakan tafsiirkan oo lagu fasirayo tusbara tuxbasa ama turtahana marka lagu fasiraa taqriibun soo dhaway wey lilmacnaa la soo dhawaynaa kamaa taqadama sidii hormartay macnaha laguu soo dhawayna ah, waad fahmay marka labadaas macno lagugu fasiro inay macnaheedu tahay naf walbaa waxay shaqaysatay ayaa barri qiyaama loo xira ah, waad fahmay ujeeddada waxay qur-aanka inaad fahamto haddaba masale muhiim oo qaacidaa kuu sheega aayadda tafsiirkeeda haddaad rabto inaad fahamto aayadan waa musame oo asmaa badan oo sifaad kala duwan amase waa lafdi caam ah oo afraad badan ku dhacaya markaasaa salafkii ama saxaabadii taabiciyaalka markay fasiraayeen ayay waxa weeyaan mid sidaanu ku fasirin midna sidaanu ku fasirin midna sidaanu ku fasirin ikhtilaaf aan iska hor imaanayn ee macnihii tirada badnaa aayadda tusaydaan midba qayb ka sheeg aayadda macnaheeda haddaad rabto si saxa ah inaad u fahamto aqwaashoo dhan waa inaad koobto intaad hal tafsiir ka qaada laheed cabdulahi ah, bn cabaasa sidaan ku fasiray waa iska haysato waxaad moodaa inay kuugu dhan tahay waxaana kaa maqan qaybtii kaleo cabdullahi bn mascuud sheegay iyo tii ubay sheegay iyo tii cabdullahi bn cabaas sheegayaa kaa maqan aayaddii marka waxa weeyaan inaad hal cibaaro ama laba cibaaro qaadato waxaa ka faa'iido badanoo macnahana lagu fahmi og yahay cibaaraadka iyo tacbiiryaalka ay ku fasireen selafku inaad soo jamcido markaasaad aayadda macnaheedii wada helaydaa taas waa qaacida muhiima ah marka wuxuu yidhi shiiku wa jamcu cibaaraati salafi salafka tacbiiriyaalkooda in la jamciyo fii mili haadaa tafsiirkan oo mili haada waxaa loola jeedaa ikhtilaafu tanawuca kaasaa loola jeedaa tafsiirkan oo ikhtilaafu tanawuca naaficun jamcigaasu waa anfaca jiddan si dhab ah in cibaaraadka la soo jamciyo mar hadduu ikhtilaafku yahay ikhtilaafu tanawuc kaasi aad u faa'iido badan wa jamcu cibaaraati salafi salafka tacbiiriyaalkooda in la soo aruuriyo fii mili haadaa ikhtilaafu tanawucaasoo kale ayaa naaficun waxtara jiddan si dhab ah maxaa yeelay fa ina majmuuca cibaaraatihim tacbiiriyaalkooda aruurinteeda adallu asagaa tusid badan cala almaqsuudi danta laga leeyahay aayadda cala almaqsuudi min alaaya macnaha maqsuudka aayadda laga leeyahay taasaa tusin badan waxay ka tusid badan tahay min cibaaratin hal tacbiir oo cibaaratayn ama laba cibaaro aayadda laba hal tacbiiro hal imaam ku fasiray ama laba cibaaro laba imaam ku fasireen aayadda maqsuudkeedao dhan inaad hesho waxaa ka jamcin badan oo ka tusid badan cibaaraadka kala duwan oo salafka inaad meel iskugu keensato markaasaad macnihii oo dhan aad helaysaa wamaa haada intaas wuxuu intaasoo dhan waday waxa wey ikhtilaafku laba u qaybsany waa naga nidhi ikhtilaafu tanawuc iyo ikhtilaafu tadaad intaas wuxuu waday ikhtilaafu tanawuc ikhtilaafu tadbeeda hadda kadib bilaabana marka hadalkii hore waa inaad xasuusataa wuxuu yidhi selafka khilaafka laga soo naqliyo haalibkiisa waa ikhtilaafu tanawuc laakiin haalib haddii lagu yidhi maxaa ku baxay naadir mar mar waxaa dhici karta in laga soo naqliyo aayaddan tafsiir ay ku fasireen oo iska soo hor jeedan laiswaafajin karin markaas waa dhici karta laakiin waa naadir tiyu raba halkaa inuu kugu sheego wuxuu ku yidhi wa maca haadaa arrinkaas aan soo sheegnay iyaduu jiro oo ah aalibu maa nuqila can salai min alkhtilaaf anahu ikhtilaaf tanawuc taas ayaday jirto falaa budda haddana waa lagama maarmaan min ikhtilaafin iskhilaaf muxaqaqin la xaqiijiyey ikhtilaafkaasoo baynahum dhexdooda ahaaday kamaa yuujadu sida loo helayo milu daalika iskhilaafkaas oo kale fi axkaam axkaamta ayadoo haddana aqwaasha ugu badan aysan khilaaf iska soo horjeeda ahayn oo selafka laga soo naqliyo ee ay tahay ikhtilaafu tanawuc haddana xaqiiqo waxaa ah in la helayo tafsiirka ay saxaabadu ama taabiciyaalku aayaadka ku fasireen ikhtilaaf tadaadka ah oo iska hor imaanaya waa laga heli karaa ma badna waa naadir laakiin waa la hela sida loo helayo masaa'ilka xalaasha iyo xaaraamtu axkaamta ah waxa weeyaan masale isku khilaafeen sida loo helayo laakiin waanagii soo ogaanay iskhilaafka ay masaa'ilka axkaamta isku khilaafeen iyo iskhilaafka ay tafsiirka isku khilaafeen waxaa badan iskhilaafka axkaamta ah, sababihiina waa soo sheegnay waxa weeyaan way yar tahay tafsiirka ikhtilaaf oo iqtidaad ah laakiin waa jira waana naadir hmm, waa naadir markaasuu waa maca haadaa intaas iyaday jirto falaa budda oo ikhtilaafka laga soo naqliyey qaalibkiisu yahay tanawuc haddana falaabudda waa lagama maarmaan min ikhtilaafin iskhilaaf muxaqaqin la xaqiijiyey ikhtilaafkaasoo baynahum dhexdooda ahaaday kamaa yuujadu sida loo helayo milu daalika iskhilaafkaasoo kale fi laxkaami axkaamta wa naxnu annagu naclamu waxaan ognahay anna caamata maa shay badankiisa yudaru ilayhi qofka loo dhibaatogeliyo yudaru ilayhi loo dhibaatogeliyo cumuumu naasi dadka badankooda oo min al itifaaqi ah soo saas idin dhigi maaha anaga nusadeenu min alkhtilaafi dhigayda min alitiaaqi so idinka idin dhigi ma maya ikhtilaaf iska da ikhtilaaf lama rabe min alitifaaqi baa la rabaa nusada oo oo saxda ah oo ay daabacday baalki ah muasasada so itifaaq kuma yaallo ha taasaa saxa min alikhtilaafi lama rabo nusada muasasada ay daabacdaa la rabaa taasaa saxa min alitifaaqi soo maaha sidaasaa sax min alikhtilaafi sax maaha waa waxa weeyaan hadda oo dabcaduhu ay leeyihiin wey oo nusqooyinku ku dhacay maxaa yeelay fiiri waxa dadku ay u baahan yihin oo ku qasban yihin oo iskhilaafa ah. wax jiraba maaha iskhilaaf looma baahna qofna looma dhibaato geliyo ee itifaaqa loo baahan yahy marka itifaaq waayo sida saxdaa ah, iska sax waxaana ka si fiican min alaxkaam in la yidhahna waa ka si fiicnaa laheed taasna xaashiyada wayna kugu sheegaan umalayna xaashiyaduina kugu sheegaan tacbiirka ugu fiicnaa laha waxa wey in la yidhaahdo wanaxnu anagu naclamu waxaan ognahay anna caamata maa shay mucdamkiisa yudaru loo dhibaato geliyo ilayhi xaggiisa cumuumu naasi dadka badankooda ama dadka dhammaantood oo min al axkaami axkaamta ah sida ugu fiicno saas waxa dadka badankooda u baahan yihiin ee axkaam ah macluumun waa la yaqaana diinta bal mutawaatirun bal iskaba daayo waaba mutawaatirba maaha masaa'il laisku khilaafo ma layskuma khilaafo axkaamta dadkoo dhan ay ku qasban yihiin oo loo wada baahan yahay shareecada waxay ku soo aroortaa iyadoo macluum ah oo itifaaq ah oo mutawaatira ah. sida ugu fiican waa saas itifaaqana waa lagu wadi karaa oo waxa weeye masaa'ilka dadku ay u baahan yihiin in laysku waafaqo waa laysku waafaqa oo macnaha daruuriga ah saas weeye hadii lo yidhahdana laakiin axkaama ka si fiican in la yidhahdo macluumun waa la yaqaanaa masaa'ilkaas oo dadka macnaha mucdamkood dadka ay u badan yihiin mucdamkooda bal iskaba daaya macluum maaha keliya maahane mutawaatir wey waa darajada ugu sarayday nabiga uga sugnaatay cinda alcaamati xataa caamada agteeday mutawaatir ka taha aw ilkhaasati ama culummada agtooda khaasada waa culummada kamaa fii cadadi kamaa fii cadadi salawaati sida salaadaha cadadkooda fiir hadda salaadaha waajibka ah in la tukado maalinkii iyo habeenkii cadadkooda culum iyo caama waa wada yaqaani sooma inay shan salaadood yihiin cadadkoodu waa shan ay kuleeyihin ah. qof aan aqoonoo muslima waxa weeyaan dadka muslimiinta dhexdooda ku arki maydi waxa dee meel iskaga go-doonsan kama hadlayno laakiin dadka caadiga ah, muslimiinta dhexdooda qof ku nool oo le salaaduhu intay yihiin ma ma aqaan ma jiro waa la wada yaqaan waa qof walbaaba waa yaqaan waana itifaaq khilaaf male ah. iyo wa maqaadiiri rukuuciha rukuucdoodu intay tahay waa meeqa rukuucooday leeda shanta salaadood waa la yaqaana dee rag ragcadiiba hal rukuucay leeda waa toddobiyo toban ragcoo waana toddobiyo toban rukuucood ilaa ragcadiiba hal rukuucay leeda soo maa shanta salaadood ragcooyinkeedu waa toddobiyo toban ragco ilaa saddex salaadood waxa weya laba salaadood midna waa saddex midna waa shan midna waa saddex midna waa laba oo shanay isku yihin shan labiyo toban lagu dara waa toddobiyo toban soo marka ragcaadkuna waa toddobiyo toban rukuucuhuna waa toddobiyo toban waa wax layska wada yaqaan salaadaha shanta waa shan rukuucdoodu waa toddobiyo toban inta ragca ay leeyihiinna waa toddobiyo toban waa la wada yaqaan marka waa mawaaqiitiha iyo salaadaha waktiyaalkooda salaad walba duurku markuu soo galo markuu baxo casirku markuu soo galo markuu baxo waa wax la wada yaqaan oo waxa weeyaan caamo iyo culummada dadka badankoodu yaqaaniin iyo wa faraaidi sakati sakada qadarka laga bixina ah, in waxa weeyaan shantii halaad neef arya laga bixiyo oo soddonkii sacaad waxa weeyaan dibi laga bixiyo oo afartankii riyood neef hal riya laga bixiyo waa la yaqaanaa oo labaatankii dinaaroo dahaba nisfu dinaar laga bixiyo labadii boqoloo dirhamoo fidana waxa weya rubculcushur laga bixiyo shan riyaal laga bixiyo shan oo waxaan ula jeeda dirham laga bixiyo waa masaa'il la yaqaanon waxa weeyaan aan khilaaf lahayn iyo wa nusubiha nisaabyaalkeed nisaabka goormaha saka ku waajibtaa waxa weya waa las masaa'il iska yaqaano wey ariga waxa weeyaan afartan geela waxa weeyaan shan halaad loda waa soddon waxa weya lacagtii dahabkii waa labaatan mihaal amase waxa weeyaan labaatan dirham ama siddeetan iyo shan kara lacagtii fidadahi waa wax la iska yaqaan waa laba boqol oo dirham oo laba boqol oo waxa weyan dirham saas weeye ama shan boqol iyo sagaashan iyo shan garam oo fida ah saafi ah oo khaalis ah waa wax la wada yaqaan masaa'il iska cadcad wey waa tacyiinu shahri ramadaan iyo bisha ramadaan in la cayino bisha ramadaan bisha lusooma waa tee qofna qima waa la wada yaqaan bisha la sooma ramadaana laydha waa cayinanta meel gaaray taalla iyo wa dawaafi kacbada marka la xajina ama la cumraysana in waxa weya marka la dawaafa toddoba goor lagu soo wareego waa masale la yaqaan iyo walwuquufi carafa in la istaaga maanta sagaal ay tahay bisha dilxija maantaas in carafa la istaago waa masale caanoo la yaqaan duhurkii laga bilaabo ilaa salaada subax ay ka dhalaydo habeenka tobnaad walwuquufi iyo wa ramli jimaari buuraha in la tuurto toddobada jamro jamratulcaqaba maanta tobnaad in la tuuro keligeed maanta koob iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad iyo saddexiyo tobnaad saddexaas maalmoodna maalin walba in toddoba dhagax lagu dhufto waxa weeyaan mid walba ah, mid walba in toddoba dhagax lagu dhufto masaa'il iska yaqaan wa iyo wal mawaaqiiti miiqaadyaalka meelaha xajka laga soo xirto ah, reer yamaneed inay lamlam ka soo xirtaan oo reer madiina dalxulayfa ka soo xirtaan oo reer shaam waxa weeyaan waa kulli waa masaa'il iska macruuf ah oo la yaqaano iyo wa kayri daalika intaas qayrkeeda ah, khilaaf male masaa'ilkaas dadku u baahan yahay khilaaf male oo tirada badan oo baahidoodu ay joogtada tahay uma ina اkhtilaafa صaxaaba صaxaabada iskhilaafkooda fi ljaddi awowga ay isku khilaafeen iyo walikhwati walaalaha iyo wa fi lmusharakati masaladii la wadaagay ay isku khilaafeen iyo wanaxwi daalika laa yuujibu ma waajibinayo rayban shaki mas'aladan mas'alo fog oo fogu ku xidhaa wuxuu isku xidhaa mas'aladii aheed qur'aanka tafsiirkiisu saxaabada waxay ka qaateen nabiga sladaasoo soomaanaan marin oo afar arimood uu u xujaystay wanagay soo marnay afar arimooduu xujo uga dhigay inay saxaabadu tafsiirka nabiga ka qaateen marka hadday dhacdo aayad ay isku khilaafeen xataa ikhtilaaf oo ikhtilaafu tadaad ah eh, keeni maa shaki gelima lamana maysa nabiga ka qaaden a isku khilaafay shaki keenima sababtoo ah waxa weeyaan tafsiirka waxaa dhacda mid ka miduhu marka nabigu fasirayo inuusanba joogin amase lafdigan waxa weya lafdi iska caam ahoo daahir macnihiisu uu yahayo waxa weeyaan saxaabadu ay fasireen ou iska yahay waxa weya marka sida mas'aladaas aysan u keenayn shaki mas'alo aayad qur-aanka ka mida ah inay saxaabadu isku khilaafaan shaki keen maydoo la yidhaahdo ma waa nabigu u fasirin waxay isku khilaafeen ma keeni karo sidaasoo kale axkaamta inay nabiga ka qaateen laga shaki ma haddii la arko laba masalo saddex masalo isku khilaafeen faraaid iyo baabkeeda lagu barta hadda anagu miaal ka rabna maydkay la dhasheen ha maydkay la dhasheen a maydka ayay la dhasheen maydkay walaal la yihiin walaalihiin oy la dhasheen ma garatay awoowuhuna maydkuu dhalay marka waxa weeye maydkay la dhasheen waana ku aabe iyo hooyo amase waa ku aabbe maydka aabiis lama dhana waa qalday soo ma jeedid marka waxa weeyaan mas'aladaasaa saddexdaas khilaaf ku jirta adugu qowl iska daa qowl wax ictibaara ma lehe labadan qowlaa ku jirta abubakar oo leh waxa weeyaan awowgu waa xijaaba walaaluhu walaaluhu waxba ma dhaxli karaan iyo cabdullahi ibni cabaas cali ibn abi taalib iyo zayd ibnu haabit oo leh maya ma xijaabi karaan ha loo qaybiyo marka qaar ka mid a hadde waa kuwii dhihi jiray salafku qofka raba inuu naarta weji weji iskugu tuuro waxa weeyaan awowo iyo walaalo wax u dhaxlo awoowe iyo walaal ha yihahdo waba anaa wa udhalaya hala ii keeno anaa shiik ku eh ha yihahdo saasay ba dhihi jireen salku masale oo dhib badan waayo maxaa yeelay waxa weeyaan qof dhaxalka wax kulaha haddaad qadidana waa naar qof aan wax kulahayn haddaad wax ka siidana waa naar marka waa masale aad u shido badan saas dhexdeeda qaarkood waxay dhihi jireen ilaahay baa awoowe ma nooleeyo ilaa u walaalo wax la dhaxlo waa adigu masale aad u dhib badan masaladaasi marka masale adigu hadda iyadii kama hadlayna waxaan rabnaa inaan ka hadalno inay isku khilaafeen masaladaas dhaxalka waa jirtaan taasoo kale hadday isku khilaafeen masaa'ilkii dhaxalkana intiisii daruuriga aheedee mar walba taagneed oo isku wada waafaqeen iskuma khilaafa oo isku wada waafaqeen marka maadaama ay intaas isku waafaqeen tan ay isku khilaafeen laga fahmi maayo inaysan nabiga ka qaadan masaa'ilka sidoo kale musharaka musharaka waxaa la yidhahdaa gabaraa dhimatay waa gabar un wax dhimana markaas cid kale ma noqon karto waxay ka tagtay zawjkeedii iyo hooyadeed ama ayeeyadeed iyo laba caruur ah oo ku hooyahan ku aabbahayn iyo wiil ama ka badan ku aabbiyo hooya ay ka tagtay maslaةmusharaka a la yidhaha ama musharika labadaba waa la yidhaahdaa xajariyana waa la yidhahdaa baxriyana waa la yidhahdaa ximaariyana waa la yidhahdaa marka waxaa la leeya hala dhalo hadda la dhalo hadii la yidhahda ninka shiikaa marka koowaada loo keena qaacidadii faraa'idka hadduu fiiriyo wuxuu leeyahay ee marka hore asxaabulfuradka wax la siina casaba wixii soo haray leeyihin waa sidii cumar u dhaxlay siday sheegeen markii hore sanadii koobaadu amiirkaba noqday waxaa la leeyahay zawjku rubcuu leey ee wuxuu leey nis ilaa wax oo farac waaris ma joogaan farac waaris hadduusan joogin nisuu leey maalka barkiisuu leey maalka barkiisuu leey hooyana sudusay leeda ilaa walaalo tacadudayaa jooge walaalo tacadudaa jooge ikhwa lilum uluanayhin ilaa waa badan yihiin marka masaladii lixay ku dhismeen lixa maalkii loo qaybin nisuu iska qaatay zawjka markii nis uu qaatay waxa weeye hooyadiina hal miday qaadatay labaa soo hartay ikhwatu lilum walaalihii maydka ku hooyada ahay oon ku aabbaha ahayna qaatay walaalihii ku aabbihii hooyada ahaya qado arrintaas way iska tagtay waadan baa sidii oo kale haddana ay dhacday cumar sidii inuu uqaybiyu damca yidhaahdeen bis lix igu kala gooyi markaasuu yidhi adiga saddexdaaba la tag sawjkii hooyadiina halkeegii min la tag labadii soo hartaan ikhwatulin walaalihii maydka ku hooyada ha iska qaateen walaalihii ku abi hooyada haddana qatooya u waa doodeen aka kuwaan waay waxay yidhaahdeen hab an hab abaana annahu kaana xajaran mulqan fi naar mulqan fi lbaxri cafan mulqan fi lbaxri aabbaheen inta dhagax ka dhigtid horta badda iskaga tuur alasnaa min ummin waaxidin hal hooyo nimankaan waxay wax ku qaateen kuwaan maydkay ku hoya yihin oo anagu miyaana ku hoyahay ma aa kusi aabbihii aan noqonay miyaa wax naga dhibtay miyaana anagu ku hooyo ahayn haddii hooyo wax lagu helaayo markaasuu yidhi joojiya soo celiya labadaa qaateen qaybsada waa qaybsadeen qaarna waxay idhahdeen waxa weyan hab ana abaanaa ximaara aabbaheen dameer ba ka dhigba mulqan fi lbaxri badda iskaga tuur intaad dameer ka dhig qaarna waxay dhahdaan xajara dhagax ka dhig dhagax inta ka soo qaadioo badda ku tuurtid waxa weeyaan isku ho kuwan hay wax ku qaateen hooyo ee ishooyo samanin anagu maydkan dhammaanteen la wada dhalan ishooya wada nodhasha haddii hooyanimo wax lagu hela marka mas'aladaas markaas dambena waa u wadaajiyey markii horena kuwaas kaliyuhu siiyey cumar marka xoogaa iskhilaafaa ka dhacay saxaabada dhexdooda qaar waxay leeyihiin maya mas'alada mar kasta waa in la qadiyaa kuwa kuwa abi hooyada maxaa yeelay qaacidada faraaidka waxay tahay ama dhaxalka asxaabulfuruud iyo casabaa loo qaybiya dadka asxaabulfuruudka waxooda la siiya asxaabulfuruud waa dadka ilaahay qur-aanka yidhi intaasa la siiyo in iska go-an in iska go-an hadda intaan sheegaynaba qur-aanka alla ku sheegay in la siiyo intooda casabana wixii soo haray qaastaan haddaan asxaabulfardi aragna maalko dhamay qaataan casaba shaqadoodu waa saas haddii wax soo haraanna inta soo haray qaataan haddaan qof kaloo asxaabulfardi aragna maalko dhamay qaataan casaba shaqadoodu waa saas aaabuurud laakiin ayaga qadara ilahay u sheegay qadarkay qaataan wiii soo haran waay dhahdaan cid ilahay doono anu ma naqaan marka waxay leeyihin qaacidadaas hala marsiyo qaar oo nimankaan maydka ku abyo hooyo casabo weeye faraaid maaha asxaabufarad maaha ilaahayna qur-aanka uguma sheegin wax la siiyo oo gooni ah ee wuxuu ugu sheegay inay waxa soo hara iska qaataan hadday keligood yihiinna maalko dhan wada qaataan inay maalko dhan wada qaataan suuratunisaa akhirkeeda loogu sheegay soo ma jeeda marka waxa weeyaan culamada gobol marka waay lein qacidada hala marsiyo kuwaan hala qaarna waxay leeyihiin maxaad ku qadidaa ila wa kuwaan kuwaanuna maydka hooyo inay ku yihin wax ku qaadaaya kuwaanuna waa ku hooyo laftirkoodu ha marka masale adoo iska shidaa wey aduu baabkeeda markaa tagto baabkeedaa lagu sharaxaa iyo dhaxal marka la joogo laakiin maxalushaahidka hadda aan ka rabnaa waxa way saxaabada inay isku khilaafeen maxalushaahidku waa intaas maxalushaahidka aan hadda rabnaa waa in saxaabadii isku khilaafeen ee hadda baabu tarjiix ulama jeedno oo waxa weeyaan baabu tarjiix hadday noqoto laftirkeedana xikamado kale iyo ay rabtaa ah. oo waxa weeyaan tatbiiqa iyo waxa weya nadariga farqiga laftirkeeda udhexeeya masalada iyadoo wej u raajixa oo hadda wej u raajix noqon karto ayaa haddana marka la tabiiqinayo xikan badan rabta calaa kulli xaal masaladaas hadda tarjiixeedii ma joogna ka soco saxaabada way isku khilaafeen awoowe iyo walaalo hadday wada joogaan ah, awoowe iyo walaalo markay wada joogaan ah iyo waxay iskugu khilaafeen ma isla dhaxlaayaan mise qolaa wa xijaabi maslatu musharakana waxay iskugu khilaafeen oo ah zawj iyo um iyo ikhwa lilum iyo ikhwa lilabaweyn taasna waxay iskugu khilaafeen ayadana sidaas aan sheegno ma wadaagayaan mase waxaa qabayaan ikhwada lilabaweynka ah marka masaladaasoo kale iskhilaafka isku khilaafeen iyo wa naxwa dalika wixii lamid ah ikhtilaafkaas laa yuujibu iyo wanaxwi daalika waxaa lagu khilaaf lagu cadfayaa fi ljaddi a lagu cadfaya iyo wanaxwi daalika kaas wixii la mid a laa yuujibu ma waajibiyo rayban shaki fii jumhuuri masaa'ili lfaraa'idi faraa'idka masaa'ishiisa mucdankooda shaki ku gelima oo la dhihimaa labadan hadday isku khilaafteen masaa'ilka kale tan shakiyaa ku jira la dhihimaa bal iskaba daaya fii maa shay shaki gelima yaxtaaju ilayhi ay u baahan yihiin caamatu naasi dadka dhammaantood wa huwa shayga loo baahan yaha dhaxalka oo mar kasta dadkoo dhan u baahan yahy waxa weeye camuudu nasabi nasabka tiirkiisa nasabka tiirkiisa waxa weeye faraca maydka iyo asalkiisa maydku caruurtuu dhalay iyo aabbihiis taas iyo hooyadiis asalka waa saas camuudu nasab wa huwa shayga dadkoo dhan u yahi waxa weeye camuudu nasabi nasabka tiirkiisa oo min aabbaai aabbihi hooyo ah iyo wal abnaa'i carruurta maydku dhalay ah. kuwaas iska cadda waxay leeyihin khilaaf ma leh aayada quraan iyo xadiisa gooy ijmaacaad aynu u badan yihin iyo walkalaalatu kalaalana waxaa la ihahdaa maydka dhintay wax uu dhalay iyo wax dhalayna aan la arag waa dhintay weladna male waalidna male kaasa waa la dhaha kalaala walaalihiisaa dhexlaa markaasoo kaleeto marka oo min alikhwati ah gabdhaha wiilasha maydka la walaalaha ah iyo walakhawaati gabdhaha la walaalaha ah kaasoo kaleeto khilaaf male ayadan waa cadda suuratu nisa aayadda ugu dambayda alla ku caddeeyey iyo wa min nisaaihim amwaada eh, haweenkooda kal aswaaji sida zawjooyinka fa in allaha alle anzala waa soo dejiyey fil faraa'idi faradyaalka alaaa aayaatin saddex aayadoodu ku soo dejiyey mufasalatin aayadahaasoo mufasalatin oo la kala saaray dakara ilaahi wuxuu ku sheegay fil uulaa aayadda ugu horayda waa yuusi kum allahu fii awlaadikum lidakari mil xadil untayayni dakara ilaah wuxuu ku sheegay fil uulaa saddexda aayadood midda ugu horayda alusuula asalyaalka iyo walfuruuca usuushu waa aabbiyo hooye furuucduna waa ruurta maydku dhalay siday wax u leeyihiin aayaddaasaa lagu kala saaray aayaddaas yuusiikum la fii awlaadikum taasaa lagu kala saaray usuul iyo furuuc wadakara ilaahay wuxuu ku sheegay fi aaniyati midda labaad aayadda labaad walakum wey walakum nisu maa taraka aswaajukum waxa weeyaan aayadda labaad ilaahay wuxuu ku sheegay alxaashiyata dadka hareeraha ka yimaada allatii xaashiyadaasoo tarifu wax ku dhaxasha bilfardi faradka xaashiyada dadka dhinacyada ka yimaada ee aan asal iyo farac maydka u ahayn ah, maydka ma uusan dhalin maydkuna eh, caruurtiisiina ma ahan maydka dadkii dhalayoo waalidka ahana ma ahan ee waa xaashiya allatii xaashiyadaasoo tarifu wax ku dhaxasha bilfardi farad oo qadar go-aanoo qur-aanku u sheegay wax ku dhaxasha ka sida labada isqabtoo kale iyo wawaladilummi maydka caruurka ku hooyada ahon ku aabbaha ahayn waladulum waa caruurka maydka ku hooyada ah oo aan ku aabbaha ahayn kuwaasa ilaahay taasna ku sheeg ah, intaas bisayba ka hadashayba wa fi taaliati aayadda saddexaad waa aayadda suuratunisaa ugu dambayde ilaa wuxuu ku sheegay alxaashiyata xaashiyada alwaarisata wax ku dhexlayda bitacsiibi xaashiyada oo tacsiibka wax ku dhaxasha wahum xaashiyada tacsiibka wax ku dhaxasha alikhwatu waa walaalaha wiilasha walaalaha ah oo lil abaweyni maydka ku aabii hooyaa o liabin ama ku aabba'a ah. ah, taas waa ku sheegay weliba waxaa kaloo lagu sheegay gabdhaha walaalahana waa lagu sheegay oo ayagu faradka wax ku dhaxla aayaddaasaa lagu sheegay gabdhaha maydka walaalihiisa halkaas ayagana looga warramo haddaba mas'aladan laysku khilaafay oo ah waijtimaacu ljaddi walikhwati awoowe iyo walaalo inay isi soo gaaraan naadirun masladaas waa iska naadir masle ah, naadira wey mar walba masle dhacda maaha walihaada inay naadir tahay darteed walihaada inay naadir tahay darteed lam yaqac ma dhicin filislaami islaamka dhexdiisa ilaa bacda mowti nebiy nabiga dhimashadiisii kadib ma ahanin sala allahu alay slm intii nabigu joogay lama waxa weeyaan qof dhintay oo dhaxalkiisa uu soo istaago awoowe iyo walaalo waxa weeyaan la dhashay weli ma dhicin ah sababta khilaafka keenta waa saas nabigu markuu dhintay kadib ay dhacdo markaasaa ah, waxa wey qaarna ka cabsadoo yihahdeen aniga iga daa qaarna waa ka ijtihaadeen oo waa ka dadaaleen oo sida cadliga ugu dhow ayay fiiriyeen ah, marka masale mar walba baahidoodu taagantahay maaha ee masaa'ilkii baahidooda mar walba taagneed qadciyaad aayado qur-aana lagu gogooy oo lagu caddeey ah, iyo ijmaacaad weeye marka waa naadir walihaada saas daraaddeeda lam yaqac ma dhicin in awoowe iyo kulmaan iyo walaalo ilam islaamka dhexdiisa ilaa bacda mowti nabiy nabiga geeridiisii ka gadaal maahan sal allahu alayh wasalam walikhtilaafu halkaan wuxuu rabaa masale muhiim ah oo shaykulislaam hadda meeshaan uu khulaaso inuu uga sheego kitaabuuna keligeed ka alifay masaladaas uu hadda halkaan rabo inuu saddexdaas sadar ku khulaaseeyo kitaab oo aad u faa'iido badan oo leeraa rafcu lmalaam can a'imati alaclaam kitaabkaasuu ka alifay masaladan uu saddexda sadar hadda uga hadlayo ka alifay masaladaas rafculmalaam eedaynta in laga kor yeelo can a'imati alaclaam imaamyaalka cilmiga badnaa dadaa mogtay eedayna a'immadii oo iska jaahila a wuxuu leeya waliyo a'immadan waa un iskhilaafeen aad maqleen waxaad maqlaydaa ikhtalafa fiiha alculamaa hay isku khilaafayaan mana yaqaanin wax laysku khilaafayo wax keenay midna marka juhaladaasuu ku naqdiyey xataa shaykhulislaam raggii oo khasmiga u ahaaye ugu nabca adduunka kitaabkaas way ammaaneen waxa la yidhahan kitab la yaable way yidhahdeen kitaabkaas kitaab la yaab leh sida ibnu zamlakan oo raggii haddee khasmiga ku ahaayo khatarta ahaayo shaaficiyada ahaa ah mukhalifiinta ibnu taymiya aad ugu kacsanaa ka mid ahaa wuxuu yidhi kitaab la heli karo maa kitaabku ah, wax la yaab le wey kitaabkaan ah, rafcu lmalaam can aimat alaclaam uu ka alifay hadda laakiin khulaasayaar uu ku siina khulaasayar khulaasadaasu shekh ninka la utaymin lafkiisu masaladan kitaab uu ka leeyahay oo aad u faa'ido badan waa idin sheegaa sharc risaalo yar inuu ka qoray shiiku waana la helaa marka hadda wuxuu halkan uga hadlaa waxay tahay maxaa keena a'imadii salafku inay masle isku khilaafaan waxaad maqlay masaladan waa isku khilaafeen a'imadii abu xaniifa iyo waxa weeyaan maalik saasay mareen axmed ibn xambal iyo shaaficina saasay mareen imaam maalik iyo shaafici iyo axmeda sidaas maray abu xaniifa sidaas maray imaam shaafici iyo maalik iyo axmeda sidaas maray iyo saaxiba abi xaniifa abu xaniifa labadiisi arday abu xaniifa keligiis aggu maray waxaad arkaysaas maxaa keena inay iskhilaafaan shan sababoodaa mid ka mid hu keenahu ku yidhi hantiibaa tobanuu kitaabkaas ku sheegaa laakiin halkaan hanuu kugu sheega waa hadda khulaase taasuna waa kitaab dhame han sababood mid kamida ah ha keena in la iskhilaafo mas'aladii daliil male macnaheedu maaha ayadoo mas'aladu daliil leh oo xadiid ku soo arooray ayaa waxa weya laysku khilaafa han sababood mid kamid ahana keena markay qofku shantaas garto ayuu dareemayaa cilmi badanayaalkii iskhilaafka ay iskhilaafeen inaysan ku ceebaysnayn hadda inaysan ceebaysnayn ajar in alla sheeg in alla siinaayo aaba nabigu sheegayba qof ajar alla siinaayo ka hor haddaad adugu ceebaydo ha ilaahayna uu ajarba siinaayo sida nabigu sheegay sala allahu alay wasalm wuxuu ku yidhi waliktilaafu iskhilaafka qad yakuun inuu noqdaa dhici karta likhafaa'i daliili daliilkaa qarsoon daliilkaa qarsoon maxaa loola jeedaa wuxuu loola jeedaa aayadda ka hadlayda wuu yaqaana imaamkaan ama xadiidka ka hadlaya wuu yaqaan laakiin inuu daliil u yahay ma ma dareemin waxaa jira mogta daliil marka lagu dareensiiyo inuu meeshan ka hadlayo adku ugu cadaado laakiin marka hore aadan ku baraarugin xadiidkii maantana waa akrine waa taqaan waa xifdisan tahay laakiin mas'aladan inuu tusayo daliil uu yahay ma fahmaydi xadiidkiina laftigiisi waa taqaana ko waa sababta ugu horaydoo keenta ko wuxuu ku yidhi walikhtilaafu qad yakuunu inuu ahaada likhafaai daliili waani waxa weeye waduhuuru ha iloobi canhu u iloobo xadiidkan wuu arkay waa soo maray laakiin mas'aladii markay dhacday maskaxdiisii baa ka baay xadiiska ah, markaasuu iska ijtihaado qiyaas ku dhisay wuxuusi yidhi hadda xadiis uma xasuusta masaladaane masaladaan hadda haddii la fiiriyo aayadda hiblahad iyo xadiiskii sidaasa sidaasa xukunkeedu yahy xadiis dhamaana kaba hadlaayo imaamkii kaloo marka kan khilaafay waxa weeya mas'alada hore oodan adugu dareemin inay daliil u tahay imaamkii kaloo ku baraarugay daliilkeedii u hayaaba soo ma waa u daliishaday midkaan aad xadiikii xifdiday laakiin waaqicadii markay dhacday aan xadiikii kugu soo dhicinna imaamkii uu ku soo dhacayaa ku tegey oo xadiikii caddeeyey iyo masaladii adiguna ijtihaadaad ku dhistay ijtihaadkii marka wa iskhilaafaya ninka xadiikii helay sooma way iskhilaafayaan badanaaba marar badan taasna waa midda labaad mar walba waxaa laguu sheegaa imaamka aan xadiidkan jawaabin sababta u khilaafay wey shanta arrimoodba fahan shanta arrimoodba waxaa laga hadlaa imaamka daliilka khilaafay sababta u khilaafay hantan arrimood boosaas ee kii daliilka qaatay haddee uma baahna in la caddeeyo illa isaga waaba qaatay daliilkii waa la iskhilaafay xadiidkaanayna leedahay masaladu lagu leeyahy marka qofka jaahilka wuxuu isleeyahay oo hadday xadiidkan leeyahay imaam hebel wuxuu u khilaaf xadiidka shan arrimood u khilaafi karaa lagu sheega midda koowaad waa maxe inay daliil u tahayba kuma baraarugin xadiisku inuu masaladan ka hadlaayo tan labaad waa maxay xadiidka waa xidsanaa laakiin waa halmaamay markuu maslada ka hadlaayay waaba iloobayba xadiiskii dhammaan markaasuu ijtihaad ku dhisay labo waqad yakunu inuu ahaadaa la arkaa licadami waqad yakunu khilaafku inuu ahaadaa la arkaa licadami samaacihi maba maqal xadiidka dhanba xadiidkan weligiisba ma aragba imaamkaa qaar ka mida marka mutacasiriinta muqalidada markaasoo kale leeyiin ma imaam shaafici xadiiska arag markaasaa mid kale arkay war axaadiista nabiga imaam shaafici kitaabkiisa uu ku cadaynah leeya qof wada koobay ma jiro fiiri haad adiga maale waa wada kooba isagaba kulama aana koobini imaam shaafici kitaabkiisa risaaladaho muqadimada agteedu ku sheega kitaabka risaalada oo uu leeyahay qof sunnada nabiga koobay maba jiraba ka war mideeda kale hadda axaadiisi waa wada qoranta waa wada qoranta kutubahay ku taallaa laakiin waagaas korkaa laga yiqiin qayb imaama wuxuu la jiraa masar midna shaamu difaac iyo jihaadka daraftiisa horuu la fadhiya midna madiinuu la jooga qaybuu xibsan yahay mid kalena markuu la jooga midna yamanuu la jira marka imaamkan intii uu yaqaan iyo qur'aankiiu masaailka ku dhisa masaailka uusan xadiidkeedii ahaynoo meel kale lala jiro uusan aragna waa ka ijtihaada marka axaadiis masaa'il fara badan ayuu ka ijtihaada uusan xadiiskeedii maqalba waana siday wada caddeeye haddana midka afraad waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa lilhaladi inuu ku gafo fii fahmi nasi naska fahmkiisii daliilkii waa arkay waa maqlay mana halmaansana laakiin sidii xadiidka fahmkiisiu ku gafay ila macsuum nabi maaha qofka waa imaam waa ijtihaada nabigaana sheeg markuu mujtahid u ijtihaado marna inuu asiibo marna gafo marka waa arkay waana xasuusnaa laakiin waa ku gafay taasna waa midda afraad midda hanaad xadiidkii waxa weeyaan waa uu arka inuu mas'aladan ka hadlaayana waa ku baraarugo mana halmaamin laakiin laakiin wuxuu is yidhi dliil kaloo kasoo horjeeda amu jira oo aan xadiikan siduu yahay loo fadwo karin mid kaloo kasoo horjeeda amu jira saasuu isleey waa kana midda ugu dambayda wey waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa sababtu u khilaafay liictiqaadi mucaaridin daliil ka soo horjeeda inuu aaminsan yahay raajixin oo ka xoog badan wuxuu isleeyahy mid kasoo horjeedaa jira oo ka xoog badan mana jiro sida xaqiiqada shantaas arrimoodu kuu sheegay shantaas arrimood ayuu kuu sheegay inuu waxa weeyaan masaladan uu daliil u yahayba kuma baraarugin waa xadiiska waa yiqiina lafdigiisiiye markii masalada uu ka hadlaayuu halmaansanaa xadiiska dhanba weligiis ma aragba fahamkiisiiyuu ku gafi maye waa wuxuu is yidhi daliil kaleoo ka soo horjeedo ka xoog badanaa jira shantaasuu kuu sheegay wa kuwa kalu shan kalu ku daraa markuu agga joogo waxaa ka mid ah inuus yidhaahdo waa soo gaaray laakiin sanadka uu ku soo gaaraa daciifa sanadka saxiixa asaga ma uusan arag sanaduu kusoo galay sanadku fiini waa daciif wey hadhow xadiisku waxaa loo helay sanad kale iyo dariiq kaleo saxiixa ah. wuxuu is yidhi waa mansuuq ah. mana ahan adigu shan kale ku dara waaya falmaqsuudu ujeeddada hunaa halkan adtacriifu in lagu qeexo weeye bimujmali اlamri arrinta imaamku xadiis u khilaafo duuduubkeeda lagu sheega tafaasiil kitaabka iska raadso bimujmali bijumal maaha bimujmali اlamri mujmal waa halkan waxaan rabnaa alku inaan kugu baraarujiyo asbaabaha keena xadiid in imaam khilaafo waxa weeye in un xoogaa mujmalkeeda lagugu baraarujiyo laakiin tafaasiil kitaabkaasaad ka soo raadsanay mhm. falmaqsuudu ujeeddada hunaa halkan atacriifu waxa weeyaan waa in la qeexo bimujmali اlamri arrinka un duuduubkiisa arrinka oo keena inuu xadiid khilaafo imaamo duuna tafaasiili tafaasiishiisi maya halkaan maaha ee xagga ka raad Ah. agga ka raadi hmm. laakiin waxa wey marka hore waxaa la rabaa masalada imaamka inaad wax saxa ka og tahay dee marka horeba haddaadan adoo ogeynba aimo ah, iyo waxay ka tiri aadun caqliyaad iskaga tuurtuurato iska hadde musiibo kaleeto wey hmm, musiibo kaleeto wey waxa weeyaan waxyaalaha masaa'ibka waaweyn oo iska dhacaya ka mida ah, waxa weyn diinkii mar aqoonla-aan haddii looga hadlaayo balaayooyin waaweyn oo moogtahay waxa weeyaan musiibo waxa ugu weyn wixii qofka ka qosliyee moogtahay hmm ninaa waxaa la yidhi meel iskugu keenay koox markaasay waxa weeye kooxdii markaa waxa weeye asagu sunadii la rabi laha lakin sunadii war kama hayo wax waraba kama hayo markaasuu wuxuu leeyahay waryaada kooxdiinan dembiilayaala tihiino salaada markaad waajibkaa tujidaan maxaad u ducaydaan markaasay hadda waa rag laga xoog roon yahay markaas markaasi waxay yidhahdeen nagu hadde madhabkaasaan iskaga soconnaa madhabkii warkama hayo ka keena ma imaamu shaafici yaa yidhi hala duceeye ma dhihi karo markaasuu wuxuu yidhi dee imaamu shaafici laba qowl waa kan lahor niman yaho hadda waa og tihiino laba qowl oo qadiim iyo jadiid la yidhaahdo uu hadda leeyahay markaa dee laba qowl maadaama uu leeyahayna aqwaasha un haddaysan xadiis waafaqin hadda eh, waa lama qaato mas'aladii waaba u takriri in imaamkii qaba soo ma jeedin imam shaafici halkuu ku qabaa imaamku ka duceey kay ku taalla ah, diin alle hadduu ka warqaba wuxuu dhihi lahaa udhihi lahaa ka keena madhabkaad sheegayda imaam shaafici ka keena meeshuu yidhi salaadda ha duceeye imaamku intaasuu dhihi lahaa laakiin isagii hadda baatilkiisii takriirina wuxuna isleeyahy xaqa u gargaar waa kuwa culimmadu yidhahdaa marka qof kasta oo waxa weeyaan ka hadla diinka asagoon oqoon u lahayn maa yufsiduhu akaru mima yuslixu intuu fasahaadinayaa ka badan intuu hagaajinayo ah, sidaas weeye marka bis ayagii marka madaxay sii raxeen alla ilahay imaam shaafici hadduuba noo qabo ama iga xoog roona ama iga xoog roonaane waa un ku mitida u leeyahy haddii adaaba usii takriiriyey kaliya maxaana ku filneen haa walaal ii keeno bal horta meesha imaamku ku qabo kadib waxa weya imaamku wuxuu daliishadaa ku xigta laftirkeedu imaamku hadduu qabo looga hadhin ma karo soo ma lakin wuxuu daliishadaa ku xigta laakin hadduusanba qabinba maxaad marka marka waa arrin iska musaa faslu alkhilaafu iskhilaafka fi tafsiiri tafsiirka laysku khilaafaa calaa nawcayni laba nuuc ayuu ahaaday minhu iskhilaafkaasuu ka mid ahaaday maa shay mustanaduu meeshuu ku tiirsan yahay annaqlu wax la soo naqliyey ay tahay faqad oo kaliya wa minhu iskhilaafkaasuu ka mid ahaaday maa shay yuclamu lagu ogaado biqayri daalika intaas qayrkeed idilcilmu maxaa yeelay sideedaba cilmi waxa laydhaha qaacido qaado imaa naqlun musadaqun inuu yahay naqli haabit ahoo la sugay wa ima istidlaalun muxaqaqun iyo istidlaal la xaqiijiyey halkan waxa weeyaan kitaabka dhumucdiisii amase meesha ugu faaidada badna waa halkaana ka bilaaba bal ibnu kaiirkan muqadimadiisi hadda kadib inta waxaan rajaynaya halkaan waa ka bileeya ibnu kaiirkan way ku taalaaba siday ugu taala hadda asagaad ma ka fiirsan karta inta iska dhigta kaasidi adigu meela hadduu ahayd meeshuu ka bilaabi jiray halkaan marka sidaanu kitaabkan uga soo naqliyaaba isag kitaabkaanu ka soo naqliyaa ibnu kaiirku marka tafsiirka laba shay ay weeyaan imaam kastoo qur-aanka fasira laba shayu mid noqdaa tafsiir oo ah waxa weeyaan naqli iyo tafsiir bira'ya la yidhahda labadaas tafsiira la yidhahda tafsiir binaqli iyo tafsiir bira'yi naqli waxa weeyaan macnaheeda inuu tafsiirka aayadda cid kale ka horreyday ka soo naqliyo imaamku tafsiir bira'yina waxaa loola jeedaa istidlaal aayaddan ta fiiriyo saabiqeeda laaxiqeeda lafdigan iyo waxa weyan haddee mulaabasaadkiisii inta fiiriyo inuu ka ijtihaado oo macno ku fasir asagu marka naqligu waa iskhilkhilaafa hadba waktiga la joogaa naqligu isla khilaafa hadda saxaabadu qur-aanka markay fasirayaan waxay soo naqliyaan waa laba naqli bis inay soo naqliyaan nabiga xadiiskiisa oo yidhahdaan nabigaa sidaan aayadda u fasiray waa koo iyo inay soo naqliyaan kutubihii horeeto ah, waxyaalaha israa'iiliyaadka la yidhahdo oo la yidhahdo towraad saasaa ku qoran duryii hore alla soo dejiy ay wax ka soo naqliyaan mana badna saxaabadu inay wax ka soo naqliyaan waase dhacdaahay labadaas wey naqligoodu iyo inuu saxaabigu aayadda asagu ka ijtihaado labadaas wey saxaabada laakiin taabiciyaalka marka la joogo naqligu waa sii badana fiiri taabicigu mar wuxuu soo naqlinaa nabigu ka soo naqlinaa sala allahu alay wasalam marna wuxuu wax ka soo naqlin kutubihii hore marna wuxuu wax ka soo naqlin saxaabadii ilaa saxaabadii tafsiirkoodana asaga naqligii u yahay marna isagaa ijtihaada imaamkan oo taabiciga taabici taabici marka la tago naqliga waa sii badan wuxuu wax ka soo naqli nabigi ama kutubihii hore ama saxaabadii oo ka horreeday ama taabiciyaalkii uu ka soo naqlina ama isagaa ijtihaada tafsiirku mar kasta waa labadaas marka aayadda imaamka mufasirkaa fasirayo imaa binaqli wa imaa bilijtihaad sideedana cilmiyoo dhanba siduu sheekhulislaam ibnu taymiya kutubihiisa uu ku dandaneeyo waa laba cilmi kale ma jiro waxa weeyaan naqli muxaqaqa naqli muxaqaqa waa naqli haabit ah, sanad saxa in wax lagu soo naqliyo o iyo waxa weeyaan istidlaal xaqiiqo ah istidlaal muxaqaqa waa maxay waa in daliilku haabit yahay istidlaalkuna sax yahay oo dalaalada ay madluulkan ay tusaydo oo maxaa la diidaa maraa daliilkiioo saxa aad duurka lala qaada ah, oo istidlaalkaa qaldan aayad ah, qur-aanaa la daliishada daliilkii waa sax soo maaha laakiin madluulka mala tusaydo madluulkii maba tusaydaba wax weeyaan wax kaleeto uu aayaddii loo jiida oo waxaa lagu samaynaa imaa lay wa imaa icraab labada ahlulbidacu ay qur-aanka ku sameeyaan lay daliil adiladoo dhan ay ku sameeyaan lay iyo icraab meeluu jiidi karo hadduu jiida waa jiida haddii kalena ayadan anba soo hadal qaadima tiisuu ka wadana aduu ka jawaabi waayo aayaddaas iyo daliilkaas icraab ayadana waa ka jeesana qur-aankan labadaba alla waa ku sheegay waintaluu o tucridu laygana suuratu aal cimraanuba kasi kusii cad yahayba marka cilmi sidiisaba kitaabkiisa oo talkiisu kitaab istiqaafana aad ugu caddeeya wuxuu yidhaahdaa walcilmu shay-ani cilmi sidiisa waa labo imaa naqlun musadaqun naqli oo musadaqa macnaha haabit ah oo la rumeeyo oo sugaan sanad saxiixa lagu keenay ko ma ahan ruwiya fiihi xadii xadiiaa lagu wariyey maya xukiya maya wax sanad daciif ale maya o iyo baxi muxaqaq ah oo waxa weeyaan daliilka iyo madluulku isleeyihiin ah, ah, daliilka iyo madluulku isleeyahay maahan inaad tidhaahdo waxa weya wajacla layla libaasan inaad meel cidla u jiido maaha oday oo waxay yidhahdeen oo waxa weya meel oo ari dhul waa kala tegey meel oo xoogaa dhib badan oo qofka hadduu fulayahay waa kuma noolaa karo meel dhib badan oo gobol iska dhib badan qofka fulayga marka waa la ceebeeya meeshana waxa weeyaan geeda waxaa ku yaalla jiraqa la yidhaahdo warno badxeedu yihiin haddaad habeen madow ku socoto waa ku daloolina habeenkii marka la seexdaa dhurwaanta la yimiduu ri iska qaato islaantii waxay tihi war ka kace ka soo dhig dhurwaan hadduu raaci waayo ka cabsado subaxdii xaggay ka baxe waxay leedahay cadow iga dhici mayd iga dhigi weyday marka fulayuu noqon hadduu bahalkii raacana waa ka cabsaa ma jiraqaduu ka cabsaa mise dhurwaag labadaba kolley inuu ka cabsadaa dhecka marka xaluu raadiye qur-aankuu yaqaan laakiin tafsiir ma yaqaan tafiriyuu yidhi maasho ilaahay yidhi yidhi wajacalna leyla libaasa suu ula sii libaas libaas leeyahay firiy wajacalna leyla libaasan bal bilaahi hadda ma masale cilmigaa ninkaasu keen gabadhii maxay tihi marka waxay tihi msheikh haddii ilaahay ba yidhi iska daayta waxay moodaa ilaahay inuu yidhi haddii dhurwaari qaataa laga haro ka war aayad qur-aan waa ninku daliishaday halkeela ay halkeela ay yahay dliilka miy miya aldan may istidlaalka aldan soo ma istidlaalka aldan waxa weeyaan marka sidaas daraaddeed caamadu waa iska masaakiin haddii qofku uu aayad akriyo ama xadiis akriyo waxay leeyiin maasha allah sheikh masaladii xaq wey masaladan daliila loo keena daliil keenya lakin daliilku ma ka hadlaa daliilku ma ka hadlaa midaa tuugsanaayo magan alla magan rasuul baari gabar wadaaduu tuugsan markaasay tiri or odayo dajaalka ah magan rasuul lama yidhahde ilah la magan gala oda tag saas inta u fiiriyu yidhi <laughs> ilahay naagaas kaa dhigay wax ku bedelaya male u yidhi ilahay kitaabkiisuu ku yidhi wa aqiimu salaata wa aatu zakaata <laughs> haye daliilku sax maya daliilku waa sax laakiin halkaa qaldan istidlaalka soo maa marka war qof kasta oo aayad akriya ama xadiid akriya waxa weeyaan ma ahan inuu daliil keensaday qof kastoo aayad akriya ama xadiid akriya ma ahan inuu xujo keenay macnaha aayadda iyo xadiidku macnay ka hadlayaan soo ma meeshay ka hadlayeen waa inuu baktigu muxaqaq yahay soo ma de waa arki doonaa hadeer waxa wey qaabka raafidadu qur-aanka u fasiraan qaabkaasoo kale noqoy haddii kale marka qur-aanka qaab loo deliishadu leey miaal haddaan hadeer fiiri qofkii xanuunsadaa dawadaan farwashaha taalla so dadkan in lagu daweeyo looma keeni qofkii xanuunsadaa hadduu inta tago bacis kasoo isku shubo daway u keeni mise waa ku dhimana khatar u keeni karta soo ma maxaa dhacay qaabkii loo isticmaalay dawadiisa u isticmaalay soo ma ya qur'aanku waa dawo soo ma ilahay dawo u keenay qaabkii loo daliishanay haddaadan u daliishan waa ku baadiyoobi naartaadna ku geli qaabkii loo daliishanaya haddaadan u daliishan naartaad ku geli eed ku hanuuni maydi qur'ankii xaggiisa waa inaad qaabkii u daliishataa sida dawadaas aad fahmi kartaan oo qofkii wax weyn ay dili karto ama khatar ku keeni karto soo ma marka ama naartaad ku geli waa ku gaaloobin ama waa ku baadiyoobi coorad ku noqon haddaad qur-aanka iyo sunnada u daliishato macnahay ka hadlaayaan macnaan ahayn marka taasna waa muhiim marka qaacido aad u weyn qaacidadana wuu ku celceliya kutubihiisa waxaa ka mid a wuxuu ku yidhahdaa kitaabka talqiisu kitaab istiqaafa wuxuu yidhaha walcilmu shayani cilmisiisa waa labo qaacido guud qaado imaa naqlun musadaqun wa imaa baxun muxaqaqun wamaa siwaa dalika fahadayaanun masruuq wey wax alla wixii ka soo hadhay waa tororog iyo war la soo xaday ee diin ma marka taasna waa qofka inu fahmay meelaha iska joog allah subxana wa tacala sal allah ala